بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط المكمل للأربعين من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفع الله به المسلمين wuxuuna ka bilaabmayaa shariifkan kadu xadiid raqم سبعمية تسعة وخمسين قال رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى اه عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء wuxuu reebay rasuulka all slى الlaهu عalيه وaلي وسلم in lagu dhex neefsado weelka dhexdiisa متfq عalيه yaعni yuتنfس fii nafsi اlinaa weelka dhexdiisa sharaabka ma aha marka xadiidkii aan soo marray iyo kanu ku kala duwan yihiinoo weelka oo neefta lagu dhex neefsado isagoo afka lagu hayo la neefsado waa mamnuuc inta afka laga qaado in la neefsado saddex goorna waa mashruuc xadiidkii xadiidkan kada ka horreeyey xadiidku isagu waa kaan sheegnay oo wuxuu ahaa daciif buu ahaa laakiin xadiidkani wuxuu leeyahay shaahid buu leeyahay min ficlihi salى الlahu عalيyه wali wslam rasuulka ale salى الlahu عalيyه wali wasalam inuu saddex goor ku dhex meelsan jiray sharaabka oo markuu afka saarayana uu bismi llaahi dhihi jiray markuu afka ka qaadana oo alxamdu lilaahi dhihi jiray kaas isagu waxa weye xadiid saxiixa weeyaan oo rawaahu ibnu sini can nawfl ibn mucaawiya addili radi allahu canhu wa صaxaxu alalbaniy fi saxiix اljamic الصغيir xadiid kale isaguna jiro oo saxiix oo dhahaya idaa shariba axadukum falaa yashrab binafasin waaxid kolkuu midkiin waxabaya hal muxuu ahaye neefsasho keliya yaanu ku cabin isaguna marka saxiix weeyaan can abi qataada ayaa uu ka wariyey xaakim baana wariyey وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وابن حجر العسqلاني في فتح الباري labadaas xadiiثo marka oo waa jiraan laakiin midkan kada midkan iبن cabaas isagu waxaa ku jirta waxaa jumlo iyadu shaadaba oo aan macquulba ahayn oo midda dhehaysa weeyaan siduu awrku hal neef neefsasho uga cabto iyadoo hal neef tashay kuma caba lo-daaba haboon iyadoo hadba madaxu ka qaadqaadayo waa faruuya dhowdaayo hal nafs keliya kuma cabo wa an abi can anasin radi allahu canhu ana rasuula lah sal ly slam utiya bilabanin qad shiiba bimaa waxaa loo keenay caano oo biyo lagu barxay wa can yamiiniha acraabiyun midigtiisana waxaa joogay nin reer baadiye ah wa can yasaariha abu bakrin radi allahu canhu bidixdiisana abu bakr baa joogay fashariba waa cabay uma acطa alacraabiya ninkii reebaadiha buu siiyey wa qaala wuxuuna yidhi alaymana falayman muttafaqun calayhi qowluhu shiiba ay khulita oo lagu barxay weeyaan marka ka midigtaa haddana ka midigtaa sidaasuu yidhi marka wuxuu kolkaana u jawaabayay cumar oo yidhi yaa rasuul allah abubakr si kan dhexdaada fadhiye waxaan soo maray xadiidkan kada xadiid ku dhadhow oo ahaa xadiidkii sahl ibni sacdi ee kolkii rasuulka salى الlahu عalيه wali wslam waa kan haddana kan kada ku xigo weyaan soona maray wa can sahl bni sacdin الsaacidiy radي allahu canهuma qaala utiya ina rasul lah sal sl utiya bisharaab sharaab baa loo keenay rasuulka all salى الlahu عalيه wali wslam fashariba minhu waxbuu ka cabay wa can yasaarihi gulaam midig can yamiinihi baan ujeedaa gulaam midigtiisa waxaa fadhiyay wiil yar oo ibnu cabaas weeyaane wa can yasaarihi اlashyaakh bidixdiisana odayaashii baa fadhiyey faqaala lgwaalu canugii buu ku yidhi ata'danu li an ucطiya haa'ulaa ma ii idinaysaa inaan kuwan kada aan siiyo faqaala algulaam laa wallahi laa uusiru binasiibii minka axada fatallahu rasuulu اllahi sala اla alay slm rasuulka allah ayaa saaray fii yadihi gacantiisa muttafaqu calayhi qowluhu tallahu ay wadacahu wahada algulaamu huwa bnu cabaasin radi allahu canhuma xadiidkan kaduna marka waa na soo hormaray oo oh, baabka wuxuu ku soo horomaray الاstikfaar mima fiihi baraka raqamkiisuna wuxuu aha خمسمية tisعة وخمس tisعة وستين baabu karaahati shurbi min fami اlqirbati wa naxwiha wa bayaani anahu karaahatu tanzihi la taxriim nacbaysiga la nacbaystay in qarbadka afkiisa sibraarka iyo wixii lamid ah oo sida muxuu ahaanta biyaha lagu shubtay iyo weelkaas biyaha lagu kaydsada iyo weeyaane in afka laga cabo oo in weel lagaga shubtay iyo in la darsada mooyaane in weelkii afka la saaro karaahadii la karaahaystay weelkii weynaa biyuhu ku haraayeen kolkaas yani aanu dhamaysan karaynin oo iyo inay arrintaas karaahadeedu ay karaahatu tansiix tahay aan xaraam ahayn oo haddii afka la saarana ay bannaan tahay وعn أbي سعيid الkdري رضي الله عnه qال نهىa رsuل الlه صلى اه عليه وسلم rasuulka alle wuxuu reebay can اktinaafi الأsقya mxuu ahay weelasha asqya waa jamcu siqaa siqahana marka waxaa weeye weelka sharaabka lagu shubto ayaa siqaa la yidhaahaa marka qirbadii baa laga wadaa iktinaafkuna waa afjabsi afkeeda inta qarka qarkeeda sidaa loo laabo qarkeeda isagoo saa u yar saaridiisu waa dhib markaysa saa loo laabo oo qar loo sameeyo intaa lagu cabo taasaa la yidhaaha ikhtinaadka yacni an tugsara afwaahuhaa in afkeeda la jebiyo qarkeeda la laabo wayushraba minha laga cabo taas ka wada muttafaqun calayh wacan abi hurayrata radi allahu anhu qaala naha rasul lah sal ly slam an yushraba min min fisqa fiidana waa bimana fam in qarbadka afkiisa laga cabo aw ilqirba siqa iyo qirba waa siqaa ka caabsan muttafaq calayh wa can umi haabit kabsha binti haabitin ti xasan ibn qays ibni haabitin radi allahu canhuma eh, radi allahu canhu wa canha qaal dakla calaya rasuulu llahi sala lla alay slm rasuulka allah ii soo galay fashariba wuxuu ka cabay min fii qirbatin mucallaqatin qaa'ima min fami qirbatin mucallaqa qarbad derbiga suray sudnayd afkeeduu ka cabay isaga oo taagan faqumtu ilaa fiiha afkeedii baan u kacay meeshii qofka uu saaray faqadactuhu markaasaan gooyey meeshii afka uu saaray bay inta midka qaatay soo goosatay iyadoo barakaysan ay soo lahaday rawa tirmidi o qaala xadiiثun xasanu صaxiix wa huwa kama qaal falxadiiثu صaxiixu صaxaxahu الsheikh الأlbaniyu fi صaxiixi ibn maaja ومشhكاة المصابيح ومختصر الشhمائل المحمدية marka xadيiثkan kada afkana wu nebigu sl ل sلم laba arrimood buu isku daray oo labadaba nahyi ku soo arooray si uu u caddeeyo inuu nahyigaasu uu nahyu tanزih ahaa ee aanu nahyu taxriim aanu ahayn mid waxaa weeye taagnayda lagu cabo midka kalena waxaa weeyaan in qarbadka afka la saaro وإنmaa qaطcahaa waxay u goosatay haweenaydaasu radي الlahu canha umu haabite litaxfada mawdica fami rasuuli الlahi salى الlaه عalيه alي waslم وتتbaraka bihi inay xifdido ay dhaqaalayso meeshii nebiga salى الlahu عalيه alي waslm marka uu saaray iyo inay barakaysato watasuunahu min alاbtidaal inay wax ciyaari iyo inay ka ilaaliso وhada الxadiiثu maxmul عalى bayaani الjawaaz xadiidkan kada waxaa lagu fasirayaa in arrintaasu bannaan tahay buu inu caddeeyo rabay wاlxadiiثaani الsaabiqaan labada xadiiث ee hore ee اftinaadka nahyinayeyna libayaani الأfضل والأkmal wallahu aclam baabu karaahati الnafki fi الsharaab nacbaysiga la nacbaystay in la afuufo sharaabka la afuufo عن أbي سعيid الkdري رضي الله عنه أن النبy صلى اه علي سلم نهى عن النfki في الشhراab sharaabka in la afuufo buu nahiyey faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi laa alqadaata araaha fi linaa saxarka yaan ku arkayaa weelka faqaala markaasuu yidhi ahriqhaa daadi intaa hore balqi oo ka qaadi qaala markaasuu yidhi innii laa arwaa min nafasin waaxid hal neefsasho keliya anu kuma ombaxayo qaala faabini lqadaxa idan can fiika aruubka ka foge marka afkaaga ka fogeeyo dibadda ku neefso ee ku dhex neebsanin gudaha saas marka macnaha waxa weeyaan sharcigu inuu ilaalinayo caafimaadka dadka waxyaalaha inuu ilaalinayo iyo nadaafada inuu ilaalinayo lianno sharaabkii haddii uu afuufo neeftaas ka soo baxaysa uurkiisa ka soo baxaysa jaraasiim iyo waxyaalahaas inay la socdaan ba iska suurowda qofkii arkaayo kale inuu ka yaqyaqsada iska suurowda candhuuf candhuuf iyo waxsaas inay soo raacdo rawahu التirmidي وqala xadiiث xasn صحيح وhuwa kama qala xadiiث صحيح صxxahu الألbaniي في صحيح الجامع الصغير وعن ابن عباس رضي الله عنهma أن النبي صلى اه عليه وسلم نهى أn يتنفس في الإناء weelka in lagu dhex neefsaduu reebay aw ينfka فيha ma la afuufo in lagu dhex neefsada in la afuufaba waa reebay rawa التirmidي وqala xadيiث xasن صحيح وhuwa kama qaal waa xadiiث صحيiح ah oo waxaa صحيixiya sheekh الألباني في صحيح جامع الصغير و في إrواء الغليل و في سلسلة الأحاadiiث الصحيiحة baabu بياni جawaaزi شhرب qائمة وبياanu أن الأكمل والأفضل شhرب قاacdة reebidda la iska reebay aan laakiin taxriim aan ahayn in taagni lagu cabo iyo inay sida wanaagsan maya kan waxa weya inay bannaan tahay in taagni lagu cabo iyo inay sida wanaagsan ee kaamilnimada badan oo ay tahay in fadhiga lagu cabo lakin taagnida ayna reebnay fihi xadiiثu kabshata الsaabiq xadiiثu kabsha binti haabit ee marka dhawood inoo soo hormaray ee nebigu sal ly slam intuu gurigeeda soo galay darbad derbiga sunnayd uu taagni afka kaga cabay ee meesha ay goosatay radi allahu canha ayaa ka mida wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala saqaytu nabiya sal allahu alayh wali wasalam min زمزم zamzam baan ka waraabiyey fashariba wahuwa qaa'im muttafaqun caleyh wuxuu cabbay isagoo taagan xadiidkan kada isagoo taagan buu cabaydaasu sax ma aha leanno raakib buu ah nebigu sal hashaa taagnayd mooyaane isagu ma aanu taagnayn ee hashuu fuusanaa hashuu ku kor fadhiyey laakiin xadiidka kabsha iyo xadiidka soo socday iyo kuwaasaa caddaynaya in uu taagni ku cabay oo taagni in lagu cabaayo ay bannaan tahay nahyina waa jira wa can النزال bni smرة radي allahu canhu qaal utiya عaliyun ataa caliyu radي allahu canhu cali baa wuxuu yimid markuu amiir اlmu'miniin ahaa baab الraxba raxbatu masjid اlkuufa ayuu ka wada halkaasuu yimid fashariba qaa'iman isagoo taagan buu cabay wa qaala wuxuuna yidhi inii ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wali wasalam facala kamaa ra'aytumuunii kamaa ra'aytumuunii facaltu rasuulka allaan arkay sala allahu alayh wala slam isagoo sameeyey sidaan aan sameeyey oo taagniid ku cabay baan arkay rawahu albukhaari weliba wuxuu ku daray dad baa necbaysta inay taagnida wax ku cabbaan aniguna waxaan arkay rasuulka alla sala allahu alayh wali wasalam oo taagniid ku cabbaaya ayb waana xadiidku marka waa saxiix bukhaari baa weriyey ah. <clears throat> waan ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم ونحن نمشي waan cuni jiray wqtigii نebiga صلى الله عليه وسلم anagoo soconayna ونشhرب ونحن قياam waanan cabi jiray anagoo taag taagan rawaه التirmidي وqاla xadيiث xasن صحيiح waana sidaa uu sheegay xadiidku صحيiح weeyo صxaxu الألباني في صحيiح بن mاجة ومشhكاaة المصاaبيح ayb marka in taagnida wax lagu cafo waa bannaan tahay laakiin nahyina waa kusoo oror nahyigaasu ma aha nahyu taxriim wacan camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi waxa weeye jidkaasuna wa cabdullahi bni camr bn alcaas weeyaane radia allahu canhuma ah, qaala ra'aytu rasuul lah sal sl yshrabu qaa'ima waqaacida waxaan arkay rasuulka alla sala allahu alayhi waalihi wasalam isagoo cabbaaya taagni iyo fadhiba ku cabbaaya yaan arkay rawahu التirmidي وqala xadiiث xasn صحيiح xadiidkuna waa xasan ee صaxiix ma aha صaxaxu الألbani fi صaxiixi التirmidi fi صaxiix sunan التirmidi yuu xasan ka dhigay xasanna kole aduu yahay marka xujo weeyaan xadiidkii cali buu marka kana waafaqsan yahay dhanka oo taagni ku cabidaha iyo xadiidkii kabshada وعan أنس رadي الله عanه عن النبي صلى اه عليه وسلم أنه نهى an yashraba arajulu qaa'ima wuxuu reebay inuu ninku ku cabo isagoo taagan qaala qataada qataadata bnu ducaama sadusi basri ee xadiidkan kada ninka ka wariyay anas radiallahu canhu yahay wuxuu yidhi faqulnaa lianas anas baan waxaan ku nidhi falaklu cuntadana sida taagnin in lagu cunana qaala markaasuu yidhi daaka asharu aw akbat buu rawahu muslim kaasaa ka xun buu yidhi mase kaasaa ka shar badan buu yidhi in lagu cuno eh, taglia lagu cuno eh, n kasii liita lakin isna waa banaan yahay waa ka ibn cmar ba uu leeyahay anagoo socodna ayaan wax cunaynay wa fii riwaayati lahu yani lmuslim an الnabiya slى الlه alay slam zajara can الshurbi qaa'ma wuxuu ka canaantay oo ka reebay in wax lagu cabo taagida lagu cabo xadiidkan kada waxaa kaloo wariya abu daawuud iyo tirmidi iyo abu daawuud aطayaalisi iyo axmed idaarimi ayaa wariyey muxuu ahaa iyo ibnu maajah weliba wa aلطaxaawi wadiya almaqdisiyu fi lbukhaari intaasoo dhan waa wariyeen xadiidku marka صaxiix weeyaan ayb وعn أbي هuريرaةa رضي الله عanه qال qال رsuل الlه صلى اه عليه وسلم laa yشhربنa أحadكم أحad miنكم yaanu cabdin qof idinka idinka mid ahe qaa'iman isagoo taagan faman faman nasiya qofkii ilaawo oo taagnida ku cabbaayo falyastaqi ha iska qaaciyo iska somxujiyo rawaaxu muslim intanoo xadiid ah oo dhan marka waxay sheegayaan nahyi baa ku soo arooray marka laakiin xadiidka kalean soo marray baa nahyigaasu nooca u yahay yay caddaynayaano marka xadiidku waxba isma khilaafayso waxaa jira marka xadiid kale oo arrin kale isaguna reebay baa jiro oo waxa weeyaan meesha fantaxda ah ee weelku uu ka jaban yahay ka fantaxda ku leeyahay in laga caddeeyo alku meeshuu ka jaban yahay marka xadiidkuna wuxuu leeyahy nahaa an yunfaqa fi sharaab aw yushraba min hulmati اlqadax wuxuu leeyahay aw udunihi wuxuu reebay in sharaabka la afuufo iyo in laga cabo meesha fantaxda weelka ah iyo meesha dhegta agteeda in laga cabo kaasuu nahiyey waxaan wariyey الطبراني عن سهل بن سعد رضي الله عنهما oo xaسن weeyaan waxaa xaسن ka dhigay الشhيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير والصحيحة baabu istixbaabi kowni saaqi اlqowmi aakhirahum shurba qofka uu mxua dadka waraabinaya ee sharaabka u shubshubaya shaa ha ahaado ama maraq ha ahaado ama caano ha ahaado ama biyo ama casiir wuxuu yahayba inuu ahaado qofka ugu dambeeya sidii xadiidkiina aan ku maray abu hurayra wuxuu ahaa ninka ugu dambeeyey buu ahaa kolkii maaragtahay xadiidkii mxua dheeraa ee mucjizada weyn lahaa ee caanihii alla barakeeyey ahaa abu hurayra radi allahu canhu isagaa ugu dambeeyey isageena nebiga salawaatu ullahi wasalaamu aleyh kasii dambeeyey wa can abi qataadata radi allahu canhu عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاal saaqi الqوم آakhiruهm dadka ninka waraabinayaayo isagaa ka ugu dambeeya yani shurban xagga cabitaanku ka wada rawahu التirmidي وqاala xadيiث xasن صحيح wahuwa kama qaal waa xadii xasan xadiiثu صaxiix weeyaan waxaa kaloo wariyey ibn maajه وطbrاني في الأwسط والqضاacي في مسند الشهاab waxa weeya wuxuuna ku dhigay sheekh الألbاني في صحيح الجامع الصغير waay baabu جawaaزi shurbi min جamيiع الأwاnي الطاahirة weelasha طaahirka ohoo dhan muxuu ahaay banaanshaha ay bannaan tahay weelasha daahirka oo dhan in wax lagu adbo waayo bidahabi walfida aan dahabiyo fida ahay hadduu yahay macdan hadduu yahay iyo hadduu dhalo yahay iyo hadduu qori yahay iyo hadduu galac yahayba in lagu cabo wa jawaaz اlkarci iyo raqida banaanaanshaheeda in biyaha la raqo wa huwa shurbu fi lfami min الnahri wa gayrihi waa in afka lagaga cabo webiga iyo wixii lamida biyihii durdurka iyo afka la saaro bigayri inaa-in walaa yad isagoo sacabana lagu cabin waalna la darsanin taasaa la yidhaahaa karci la yidhaahaa wa taxriimu isticmaal awaani الdahabi wاlfidaةi fi shurbi wاlأkl wالطahaarة wasaa'iri wujuh الاsticmaal iyo xaaraamaynta weelasha dahabka iyo fidada in iyaga lagu isticmaalo cabid iyo cunitaan iyo kuwaysaqaadid iyo kuqubaysi iyo sinaba in lagu isticmaalo xaaraamaynta la xaraameeyey can anasi radi allahu canhu qaala xadarat salaa salaadii baa gashay faqaama man kaana qariiba addaar waa kaceen dadkii guryahooda ay dhowaayeen ilaa ahli ciddiisii buu kacay waysaqaad u doontay wa baqiya qowmun rag baa soo haray oo mindaa gowryahooda ay fogaayeen fa utiya rasuulu llahi sal l sl rasuulka alla waxaa loo keenay bimiqdabin min xijaara miqdab waa kuwa ka lagu maxaa lagu qoysto weeyaan cillaarka haweenka ku qoysanayo weeyaan oo dhagxan ka qoran yaa loo keenay fasaqura almiqdabu wuxuu ka yaraaday miqdabkii weelka isaga ahaayo an yabsuta fiihi kafo inuu gacantiisa geliyo ayuu doona gacanta dhex dhigo marka weelkii mid yar buu ahaayo inuu gacantii geliyo faraha ku dhex fidiyo waa ka yaraaday markaasuu fariisin oo duuban yuu sidaa ku geliyey fatawada'a alqawmu kulluhum raggii oo dhan baa wayse qaatay biyihii baa alla barakeeyo biyihii baa ka burqaday gacantiisa markaas ayay raggii ka wayse qaateen qaaluu markaasi waxay ku yidhaaheen raggii maqlaayey xadiidkan kada maqlaayey iyo anaskii radi allahu canhu xadiidka wariyay ku yidhaaheen kam kuntum imisaad ahaydeen qaala amaaniina wa ziyaada waxaan ahayn siddeetan iyo dheeraad baan ahayn weel yar oo gacanta inuu geliyaba ka yaraada oo gacanta ku dhex fidiyo ilaa gacantii inuu dhuubo oo faraha caaladeedu isaa u geliya mooyaane baa sa alla u barakeeyey oo intaasoo raggii ka wayso qaateen muttafaqun calayh wa hadihi riwaayat lbuhaari wa fii riwaayati limuslim ana nebiga sal ly slm dacaa biinaa'in min maa weel biyaa buu dalbaday fa utiya biqadaxi raxraax waxaa loo keenay muxuu ahaa haruub oo sabkalaxsan yani aan salkiisu aanu fogayn salkiisu uu uu dhow yahay marka muxuu ahay afkana waa ka dhuubnaa marka guduhu ka yar ballaarhnaa laakiin waa ma aanu mid dheer ma aanu ahayn fiihi shay-un min ma wax biyihi ay ku jiraan yani wax yaro biyi ah fawadaca asaabicahu fiihi farihiisa ayuu dhex dhigay qaala anasu radi allahu canhu fajacaltu anduru ila almaa waxaan bilaabay inaan fiiriyo biyihii oo yanbucu min bayni asaabicihi farihiisa dhexdooda ka soo burqanaya faxazartu waxaan ku qiyaasay man tawada'a inta ka wayse qaadatay maa bayna sabciina ila hamaaniin inta udhexaysa dhexaysa toddobaatan ilaa siddeetan sideetan ee ka wayse qaadatay وعn cabdاللahi بn زayd رadي الlه عanهu qaal ataana النabiyu sal ه ly sl nabigaa noo yimid faأkrajnaa slى الlه عalيه wali وsلم faأkrajnaa faأkhrajnaa lahu waxaan usoo bixinay maءan biyo fii tawrin min min sufrin baaf oo weel baafka oo kale weeyo dharka iyo lagu dhaqdo oo min sufrin yani nuxaas ah fatawada'a wa wayse qaatay rawahu الbukhaariي marka xadiidkii hore wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay slam wuxuu ku weyse qaatay weel dhagxan weel dhagax ka qoran kana weel nuxaasuu ku weyse qaatay marka weelasha noocaas oo kale in lagu weyse qaatay inay bannaan tahay mooyaan weeyaan oo yani dahab iyo fida unbaa mamnuuca mooyaane weelasha kale oo dhan ama ha ahaadeen alaab qaali ah laga sameeyo ama mid liidata الsufru bdmi الصاad ويجuuزu kasruha wahuwa النuxaas والtawru kalqadx وهuوa bالtاء المثناaةi فوق وعن جابر رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم دخل على رجل من الأنصاar nin أنصaareed buu usoo galay nebigu صل ل سلم oo beertiisii uu usoo galay ومعahu صاaحب lahu qof saaxiibkiisa isagoo uu la socdo faqاla رsuل الله صل ل سلم markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi in kana cindaka maaءn baata hadihi اleylata fii shannihi haddii aad hayso biyo oo xalay ku bariyey qarbadiisii shanni waxaa la yidhaha qarbada oo duuga ah baa la yidhaha biyaha daadaadinaysa dhidhiyanaysaa la yidhahaa haddaad hayso yani mid biyo ku bariyey qarbadka ku bariyey na soo waraabi weeyaan wailaa taracnaa haddii kalesu warraqaynaayo biyahalkada beerta dhex socda ee lagu waraabinayo yaan jilbaha intaan udhiganna ka cabaynaa rawaahu albukhaariyu wa shanu lqirba kullu qirba minha qirbatu baaliya weeye mida duuga marka haddana halkan waxaa weye nebigu sal ly slam wuxuu yidhi haddaadan haynin weel xalay ku biyo weelkiisa xalay ku barye afkaygaan iskaga cabaynaa marka nebigu sal ly slam takalluf iyo waxyaalahaas iyo iyo kibid iyo midna kuma jirin salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka in arrintaasu bannaan tahay taasuu sheegaya baashantada markaa kirbad ihi waxay tahay way biyo qabowdoo biyaha aad bay u qaboojisaa marka mid xalinimadii biyaha ku bariday haddii la helo biyahooda aad u qaboobaan lahay in u fiicnaan lahay wa can xudayfata radi allahu canhu ana nebiya sal l slm nahaana can alxariiri wاdibaaج والشhرب في آنية الذهب والفضة rasuulka all صلى الله عليه وaلي وسلم wuxuu naga reebay buu yidhi muxuu ahaa xariirta iyo diibaajka diibaajkuna waa nooc isaga naftiisu xariirta ka mid ahoo wuxuu leeyahy thawbun shudaahu wa luxmatuhu ibriisan ibriisankuna waa nooc xariirta ka mida weeye taasuu naga reebay washurb fii aaniyati الdahabi wاlfida iyo ku-cabid lagu cabo weelasha dahabka iyo fidada ah wa qaala wuxuuna yidhi hiya lahum fi dunyaa hiya weelashaasu lahum iyaga u gaalada isticmaal ahaan fi dunyaa walakum fi laakhira idinkuna aakhiraad ku leedahay muttafaqun caleyh oo jannada weelasheeda iyo alaabteeda iyo xataa guryaheedu dahab iyo fidla iyo bay ka samaysan yihiin marka saa daraaddeed baa marka nicmo iyo taladud iyo raaxo iyo waxaasna way tusinayaanoo waxay qalbi jabinayaan dadka masaakiinta dadka masaakiinta iyagu waxay cunaan nala waxay wax ku cunaan la markay arkaan qayrkood oo weelashoodii ku ogta macalqadahay wax ku cunayeen iyo suxuuntoodii iyo dhariyahay wax ku karsadaan iyo uu fido iyo dahab uu yahay aad bay u qalbi jebiyaan weliba dadka muslimiinta bay ku celinayaan dahabka iyo fidadu waa kuwa wax lagu qiimeeyo ee iyagu wax lagu iibsada weeyaan ee dhaqaaluhu ku socdo marka haddii dadka aqniyada iyo umarada iyo waxyaalahaas loo fasaxo waxaasay marka waxyaalo fara badbadaan ayay dadka oo lacag laga dhigan lahaa lagu intifaaci lahaa iyo dadka ka xanibi lahaayeen wa fii riwaayatin limuslim ina aladii yaأkulu aw yashrabu fi aaniyati اlfidati wاdahab qofka wax ku cunaaya ama ku cabaaya weel dahab ah ama fidaa wa fii riwaayatin lahu man shariba في إناء من ذهب أو فضة فإنmaa يجرجir في بطنhi ناara جهنم wuxuu kaga qurjuc siinayaa calooشhiisa calooشhiisa uu gelinayaa naar جahanم ma aha شharaab waxaasyo marka waa naar marka naar buu ilan noqon doonaa weeyaanoo naar buu sabab ugu noqon doonaa marka kaasoo kale waxaa la yidhaahaa تasmiyaة الشhay bsmi sababihi bsmi musababihi shay buu sababka u noqonayay oo magaciisa loo bixiyo weeyaan saasoo markaa rasuulku sala allahu alayh waali wasalam wuu labadaa weel uu u xaraameeyey ummaddiisa oo dhan rag iyo naagaba waa ka xaaraan bay yihiin laakiin xariirtiiyo dibaajki iyo sabraqa iyo kuwa iyagaan soo sheegnay iyo wuu xagga xerashada ahay waa ragga mooyaane haweenku kuma jiraan dahabkuna waa sidoo kale oo kaafunta iyo silsilad iyo waxyaalahaas haweenka waa u bannaan yihiin raggase waa ka xaaraan muxallaq iyo hayru muxallaqna ma kala duwana marka mana una kala qaadin rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh dadka maanu kala qaadin oo madax iyo minjo ma kala qaadinoo madaxda iyo mulugta iyo boqorrada iyo waxyaalahaas iyo way u bannaan tahay ma aanu dhihin waxa weeyaan ummadda oo dhan buu simay nebigu sala allahu alayh waali wasalam marka waxay ku kala duwan yihiin oo loo yidhaahdo boqorka ama madaxweynaha ama amiirku fargashi dahab uu buxidhan yahay oo sharciga u ogol oo waxyaalo sidaasa ah. been been weeye waxba kama jiraan isku mid weeyaan dadka muslimiintu weliba dadka madaxda iyaga ayaa la rabay inay methel u noqdaan ummadooda oo xaaraamta ay ka fogaadaan waxaba la sheegaa dadka qaarkood madaxda iyo waxyaalaha qaarkood inay xataa musqullada ay gelayaan iyo waxyaalahaas weelashay ku isticmaalaan iyo ashtariga ay ku damiyaan sigaarka ku dansadaan iyo eh, sigaarka afkiisa hore ay ku rakiban waxyaala sida iyo qalibka ay wax ku qorayaan iligiisa iyo waxyaalahaas inay dahab yihiin oo qaali ahoo badan lagu iibiyo ama loogu sameeyo yaala sheeg waxaasoo dhanna wada xaraam weeyaan waxaana jirta dhalinyarada eh, muslimiinta meelo badan oo caalamka islaamiga ka a ah intay dhalinyarada gaalada isku shabaheen inay kuwa silsilada xidda iyo kuwa fargashi dahaba xidhi iyo kuwa maxaa ahaaye bahasha dublat اlkhuطuba ay yidhaahaan ama dublat الzawaaj ay yidhaahaan fartaa ugeliya haweenkooda ugeliya ama haweenkooda farta ugeliyaan iyo waxyaala sidaasahoo dhaqan dhaqan gaalaad ah oo dadka muslimiinta dhallinyaradoodii aada meelaha qaarkood uga soo galay ayaa jira walacaas oo dhan marka xaaraam weeyaan waa inay ka fogaadaan dadka dhalinyarada gaar ahaan kuwa jooga dhulalka gaalada joogay waa inayna ku dayanin gaalada waxa ay samaynayaan ee waxa ay gaalada ku arkaan ay ka fogaadaan ilaa wuxuu sharcigoodu baneeyey oo gaalada aanu khaas ahayn inuu yahay mooyaane marka gaalada in lagu daydo waa inay aada iyo aada isaga ilaaliyaan dadka muslimiinta ahee dhallinyarada u badan ee tacliimta yar ee rag iyo haweenba leh ee tegaya dhulalka gaalada waa inay iska daayaan dhulalka tagitaankooda waxyaalo xun oo dhaqanno xunahoo aan sharciga ku banaanayn bay ku arkayaanoo marka laga yaabay iyagoo aan cilmi ulahayn lahayn de marka inay iskaga daydaan baa laga yaabaa waa inay iska ilaaliyaan waxyaalaha noocaas oo kale ah ambalka gaalada hortooda waa inay iskaga joogaan kiisa kulkaa joogaayo waa inuu isaguna ka soo noqdo oo beledkiisa u soo noqdo waa inuuna intaa uu joogo iska ilaaliyo gaalada in dhaqankooda in la qaato oo lagu daydaa inay xaaraan sharciga ku tahay waa inuu ogaadaa baabu eh, kitaabu libaas mxu waxa la xidho ayaa libaas la yidhaahaa ama dhar ha ahaado ama kaba ha ahaado ama xuli ha ahaado xataa gogasha lagogolada iyo go-yaalka habeenkii la huwada iyo barkinta iyo joodariga iyo kulli waxaas oo dhan libaaskay soo gelayaan baabu istixbaabi thawb اlabyad sunaynta la suneeye la jeclaystay mara cad mara cad in la xidho oo laba go ha ahaadeen ama macuus cad ha ahaato ama shaati cad ha ahaato ama qamis qamiska cad baana ugu fiican wa jawaazu اlaxmari wاlأkdar wاlasfar wاlaswad intaasoo midabahoo dhanba inay bannaan yihiin midka guduudan iyo ka cagaaran iyo ka jaallaha ah iyo ka madow intuba haddii aan wax kale oo xaaraameeya aanu jirin midab ahaan inay u bannaan yihiin laakiin uu ugu fiican yahay marada ab wa jawaazuhu iyo bannaanaanshihiisii libsigaas uu bannaan yahay min wa wakaftanin wa shacrin wa suufin wa wagayriha ila alxariir xariirta mooyaane wixii kale oo laga sameeyo oo ama cudbi ah ama dhogor ah ama jima ah wuxu uu yahayba raabo geel ah mid walbaba inuu bannaan yahay xariir wixii aan ahayn qaala allahu tacaala yaa bani aadama khuduu yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii saw-aatikum wariishaa walibaasu taqwa dalika khayr bani aadamow waxaan idiin soo dejinnay hu oo cawradiinna qariya oo cawradiinna idiin astura oo cawradiinna dadka ka qariya yaan idiin soo dejinnay wariishan iyo waxaad isku qurxisaan marka dharku ziinana waa yahay waa tii aayaddeedana ay ahayd yaa bani aadama khuduu ziinatakum ziinadana marka dharkaa la sheegaya ziinana waa yahay oo cawradana waa qariyo cawrada qaawinteeduna waa foolxumo qofka wuxuu ku quruxsan yahay jidka bani aadamka uu dharka ayuu ku quruxsan yahay haddii dharka laga dhigo foolxumuu noqonaya jidhkiisa wuxua weliba waxaa kale uu yahay quruxun iyo zinana waa yahay qoraxda iyo dhaxarka iyo waxyaalahaasna waa celiyaayoo manaafic badan ayuu leeyahay dadku walibaasu taqwa mxuah huga oo taqwada ahna daalika midkaasaa khayrun wanaagsan darkan daahirka ah la xidho waa fiican yaho oo wanaagsan yahay laakiin alla ka cabsiga alla ka cabsiga oo isagana oo kale lagu shabahayo liannahu wuxuu qariyaa hawraduu qariyaayo naarta alluu ka xijaabaa dadka kaasaa fiican ayb wa qaala tacaalaa wajcala lakum saraabiila taqiikum alxara wasaraabiila taqiikum ba'sakum wajcala lakum alla wuxuu idin sameeyo idin yeelay saraabiila qumsaan qamiisyaal buu idiin sameeyey iyo huu iyo dhar Ehm, taqiikum idinka ilaalisa alxara kulaylka idinka ilaalisa kulaylka idinka ilaalisa qawwana yani idinka ilaalisa baabakano la yidhaahayo waxaa weeye taqiikum alxara walbarda bay ka dhigan tahay wasaraabiila iyo qamiisyaal oo taqiikum ba'sakum idinka ilaalisa dagaalkiina oo hubkaa iskaga dhigtan oo ku duruucda ahe biraha silsiladaha sidoo kale isu sursuran laga sameeyey weeyaan taasna alla waa idin siiyey marka hubi manaaficdaasuu leeyahay wacan ibn cabasi radi allahu canhuma ana rasul lah sal l slm qaal ilbasuu min hiyaabikum اlbayaad ka xidha dharkiinna midka cadcad xidha fainahaa min khayri hiyaabikum dharkiinna inta ugu fiican bay ka mid tahay wakaffinuu fiiha mawtaakum dadkiina dhintayna dadkiina dhintana ku kafna waa marka khayriyadeedaasu waxa weeyaan sida xadiis soo socda ayay sheegi sheegi doonaan waxa wey iyadu ma qarsato dharka cad adugu wasakda ma qarsado marka kolkii ay wasakda taabataba way ka muuqanaysaa marka kolkaasaa la dhaqayaayo hadiyo goor marka nadiifa ay ahaanaysaa dharka kale ee midab kalese waxaa suurowdaa wasakday qarsanaysaa iyadoo la mooday inay nadiif tahay inay haddana wasakleedahay baa suurowda kuna kafna buu lehay dadkeena dintayna kafan uga dhiga rawaahu abu daawuud watirmidi waqaala xadiiثun xasanu saxiix wahuwa kama qaala faxadiiثu صaحيiح صaxaxahu الشheikh الألbاني في صحيح الجامع الصغير وصحيiح sunan بن maaجة وغayrihima وعن سمرة رضي الله عنه سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم البسوا البياض xadaaka xidha faإnahaa أطهر وأطيب iyadaa ugu طahaaro badan oo ugu gudub badan marka aطyabnimada iyo aطharnimadaasuna waa sida aan sheegayna weeyaano waxayna qarsanaynin wasakdiiyo bayna qarsanaynin oo wixii ku jira dirba waa laga zuulinaya وkfinuu fiiha mawtaakum dadka idinka dhintana ku kafna rawaahu النasaaئiy والxaakim qaal xadiiث صaحيiح wahuwa kama qaal sida uu yihi weeye isna صaxiix weeyaano صaxaxu الأlbani fi صaxiixi sunan ibn maaجة وأحكام الجنائز ومشhكاة المصابيح وغayriha وعن البراء رضي الله عنه qال kان رsuل اه صل ل سلم مربوعa rasuulka all wuxuu ahaa mid dhexdhexaada gaabni iyo dherer midna aan lahayn laakiin dherer u dhow ayuu ahaa dhexdhexaad dherer u dhow buu ahaa walaqad ra'aytuhu waxaan arkay fii xullatin xamraa beedbed guduudan isagoo ku dhex jiro xidhan baan arkay maa ra'aytuhu maanan maa ra'aytu maanan arag shay-an wax oo qaduu weligay axsana minhu ka qurux badan maana arag muttafaqun calayh marka xadiidkanu rasuulka sala allahu alayh waali wasalam dhar guduudan inuu xidhay buu sheegaya marka dharka guduudan waxaa weeyaan inuu xalaal yahay waxaa jira marka nahyi ku arooray dharka jaallaha ahe midabka sacfaraanka oo kale laha mushabbac bisufra ah iyo kan cumrada ah nabiguna sal l sl inu xidhay waa la sheegay marka sida isu waafajinayaana waxaa weye siduu alqaadi shawkani raximah اllah uu u sheegay fi nail اlawطaar waxa weeyaan midka zacfaraanka iyo warsiga labada geed baa mamnuuca mooyaane kuwa kale o dhan mamnuuc maaha وعn أbي جuxayfةa وهb بn cabd للahi السuwاي رضي الله عanه qala rأytu النبya صلى اه عليه وسلم bmaka makaan ku arkay wahuwa bاlأbطح abطx maka weeyaan shaarc اlأbطx ay yidhaahaan yaan ku arkay fii qubbatin lahu xamraa'a min adam qubadkiisa oo guduudan oo idiin ah isagoo ku jira fakharaj marka qubbadu waxay ka mid ahayd guryaha loo qaadan jiray safarkii iyo baadihii iyo loo qaadan jiray dadka qaabqabeenka iyona xataa magaalooyinka dhexdooda ay guryo kaga samaysan jireen khaymada la qurqurxiyay bay ahaayeen si nebigu sal lla alay slam muxuu ahaa qubbad idiin ah ayuu geli jiray oo lahaan jiray kolka qaarkood safarka u qaadan jiray saas marka macnaheedu waxa weye dad baa siduu uu sheegay ibn carabi abubakr ibn carabi raximah اllahu tacaala dad <coughs> iska dhiga <coughs> zuhaadiya isku sheegaya iyaa guryaha sidaas oo kale ah bay gelidooda iska nasahayeen oo buul xun oo daqsi badan iyo waxyaalahaas ayay naftooda laazimin jireen markaasu wuxuu leeya waan ku canaanta on rasuulka sala اllau alay slam miyaadan maqal inaa muxuaha qubad idiina inuu lahaay oo uu geli jiray markaas waxaan arkay bl inuu jahli weyn ku sugan yahay waxaaso dhan waxboona ka aqoon markaas wuxuu leeyahay waxaan ku arkay isagoo qubaddaa ku jira fakharaja bilaalun radia allahu canhu bilaal baa la soo baxay biwaduu'ihi biyuhu kuwaysa qaadanaya nebigu sal ly slam famin naatixin dadkii baa waxay u kala baxeen kuwa maxaa dadka kale kusii rushaynaya iyo kuwiyo wax kale biyaha nebiga sal ly slam uu ku kuweysa qaadanayo yaa lakala lakala dadafi jiray oo loo kala katami jiray oo gacantana waa loo horsanaya biyaha xubnihiisa ka daadanaya biyihii gacanta uu geliya weelka ku jirayna markuu eh, wirsaqaadka u dhammeeyo ayaa la kala booboobi jiray marka dadkaa waxay ahaayeen mid biyihii wax isaga uun ku filan ka qaata iyo ku ku rusheeya qof kale kusii rusheeya oo saxiibka sii gaarhsiiya iyo bay kala ahaayeen iyo qof kolku marka wax kale hadduu ka waayo walaalkii gacantiisa intuu soo qabsado ismarmarinaya oo qoyaanka gacantiisa ismarmarinaya ay ahaayeen faqaraja nabiyu sala la alay slam nabigu waa soo baxay wa calayhi xullatun xamraa waatan marka ula jeedin isaga oo badlad guduudan qaba buu soo baxay kaanii anduru waxaad ii moodaa inaan arkaayo hadda ay i muuqato ilaa bayaadi saaqayhi labadiisa kubcadaankoodii oo ka soo baxsanaa shamar buu ahaayo muxuu geysan jiray ilaan isu saaqayn buu kabaha ayuu dadka geysan jiray fatawada'a waa weyse qaatay waadana bilaalu bilaal baa adimay fajacaltu waxaan bilaabay atatabacu faahu afkiisa inaan isha la raac raaco haahunaa wahaahunaa xaggan iyo xaggan yani midig iyo bidix yaquul isagoo le yamiina washimaaلا xaya calى الصalaaة xaya calى اlfalaax ثuma rukizat lahu canaza waxaa loo muday dhulka loogu mudo loogu qotomiyey eebo fataqadama dadkii buu is hortaagay fasallaa wuxuu tuka wuu tukaday yamuru bayna yaday hortiisa isagu ay marayaan yani wara'a alcanaza alkalbu waalximaaru dadku ay hortiisa marayaan oo aydi iyo dameerihii ay marayaan laa yumnacu aan qofna loo diideen muttafaqun calayhi waalcanazatu bifatxi nuun نحو cukaada ukaadadi burdida iyo waay lamida weeyaan marka waxa weeyaan lagama celinay nintaas marka waaa qofku hadduu sutro samaysto sutrada iyo isaga in la kala dhex maro ayaa mamnuucahu ka celinaya laakiin sutradaa gadaasheeda wixii maraya shaqa ku mare salaadiisana waxbay ma yeelaysa isaganu inay ka ceshada maaha wa can abi rimta rifacata bni rifacata bni yatribi radي الlahu عanه الtaymi waan ujeeda radي الlahu عanهu qala ra'ytu rasul ه sl sl rasuulka allaan arkay وعalayhi thawbaani أkضraan laba maro oo cagaaran isaga oo qaba rawaahu abu dawuud والتirmidiy بisnaadi صaحيiح وhuwa kama qaal الشheekh النawwي raximah الlahu taعaalى فالxadiiثu صaحيiح صaxaxahu الشheikh الألbاني في صaحيiح mxaa sunani النسائي عalى شharط mسلم و الشheekh waxaa isaguna صaحيiح ka dhigay الشheekh مqبل الwاdعي في صaحيiح المسند و شheekh الألباني isaguna صaحيiح sunan النسائي iyo مkhتصر الشhamائل المحمدية iyo غeyrkoodba waa ku صaحيحiyey mrxadii ku صaحيح weeyaan وعن jaaبirin رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم dakla ywma fatxi maka maalinta maka qabsaday wuxuu galay maka wacalayhi cimaamatu sawdaa isaga oo dul saaranta yani qaba oo xidhan cimaamad madow rawahu muslim marka kolkaasna ma oon ahayn de muxrim ma aanu ahayn o hadduu muxrim yahay ma aanu xidhnaadeen cimaamad ma una xidhnayn miqfarna waa qabay marka miqfarna waxaa la yidhahaa koodada ama koofiyadda birta ah ayaa la yidhaahaa وعn abi سعيid cمr بن xrayf رضي الله عنه qاal كأنii أنظر إلى رsuuل الlah صلى الله عليه وآله وسلم وعليه عماaمة سوداء qad أrخىa طرفyha byna ktifayh rawahu mسلم waxaad moodaa buu leeyahay صxaabigaas رadي الله عanه sidii xaaladii igu sii cabdaha igu sii muuqato hadda inaan arkayo isha aan ku hayo rasuulka alla slى الlaهu عalيه وaلي وسلم oo cimaamad madow xidhan oo calamo u yeelay oo labada garab dhexdooda ka sii daayay ka riday calabadeediina rawaahu muslim wafii riwaayati lahu ana rasul lah sl ly slam khaطba الnaasa dadka u khudbeeyey can fatx maka yani weeyaan wa calayhi cimaamatun sawdaa isagoo cimaamad madow qaba rasuulku salى الlahu عalيه wali wasalam midab gaara ma aanu laazimi jirin laakiin wuxuu ugu jeclaa wuxuu xidho dharka cad oo qamiiska cad buu ugu jeclaa ama xibarada labadaa nooc buu ugu jeclaa laakiin hadba wuxuu u sahlanaada wuu iska xidhan jiray marka shiicadu hadda waxay shicaar ka dhigteen dhar madmadow inay xidhaan oo mashlax madow iyo cimaamad madow iyo waxyaalahaas marka taasuna marka waxaa weeyaan laazimidda waxaasoo kale la laazimaayo ibtidaac fi diini weeyaan rasuulku sala allahu alay wali wasalam ma aanu laazimin nooc dharka ka mida ma aanu laazimin weliba inta badan dharka cad buu xidhan jiray oo u amray ummadiisaba wa can caaishata radi allahu canha qaalat kufina rasuulu llahi sala ly slm rasuulka alla waxaa lagu kafnay fii alaaثati afwaabin saddex maro bidin oo cadcad saxuuliyatin oo qaryada saxuul la layidhaah yaman ku taalla lagu sameeyey min kurfus oo cudbi ah laysa fiiha qamiisun walaa cimaama qamiis iyo cimaamadoona ayna ku jirin muttafaqun calayh qamiis iyo cimaamadu ma ayna ku jirintaa maxaa laga wadaa qamiiskii cimaamadu dheeraad bay ka ahaayeenoo marka shan maro ayaa kolkaa lagu kafnay qamiis iyo cimaamad iyo saddex go saas miyaa laga wadaa mise qamiis iyo cimaamad maba ayna jirin labadaba waa la sheegay kolley maana xadiidku wuxuu sheegay saddex maro ayuu sheegay wasaxuuliya bifatxi siini wa damihaa saxuuliya iyo suxuuliya wa dami alxaa'i lmuhmalatayn siyaabun tunsabu ilaa saxuul qaryatun bilyaman suulo yaman ku taallo dharka lagu samayn jiray kaloo nisbeeyaan waalkurfusu alqutnu cudbiga weeyaan wa canha radi allahu canha qaala kharaja rasul sal l slm data qadaatin aroor buu ka baxay guriga ka baxay wa calayhi mirtun muraxalun min shacrin aswad muttafaqun eh, rawahu muslim guriguu ka baxay isaga oo qaba mirt yani eh, firqad oo eh, maxaa muraxal la kooreeyey yani kooraha geelu ku sasawiran yahay koora geelu ku sasawiran yahay oo sima madow ah dhogor madow ah dhogorta riiha iyo waxay lamid abaa ah shacar la yidhaahaa muttafaqun calayh marka mara sidaas mara madoobu xidhay nebigu sala allahu alayh waali wasalam oo dhago ka samaysan oo weliba musawirana leh musawirana leh laakiin musawiro wax noola ah aan ahayn eh, hore geel ayuu ahaa ku marka sawirada sidaas oo kale eh, waxba dhibaatooyin male kol haddii ayna ayna ahayn dadka fusaaqda ihi iyo wax lagaga dayanayana inay sida fanaanadaha qaarkooda waxayla kusoo sawiran yihiin ee eh, kuwa dhalinyarada gaalada iyo kuwa isku shabahaya ee xidhaan iyo sidaas oo kale ayna ahayn ayna ahayn wax ish indhaha soo jiidanayo salaadii iyo khushuucdiina zuulinaya ayna ahayn waxba muxuu ahay ubax iyo waxyaala sidaas iyo hadday ku tasawiran yihiin dhibaato ma leh almirtu bikasri اlmiim wa huwa kisa wاlmuraxalu bilxaaءi اlmuhmala huwa اladii fiihi suuraةu rixaali اlbil wahiy alakwaar waa jaba kuur iyaduna waa kooraha geela lagu fuula ee dusha dusha laga saara lagu fadhiista kaasaa la yidhahaa kuur iyo raxli iyo qatab iyo waxyaalahaas la yidhaahaa وعn المغيرة بن شعبة رضي الله عنه qاaل كنت mعa رasuuل الlah صلى الله عليه وسلم rasuulka alla ayaan la jiray ذات لeyلة habeen fii masiirin socdaal waa kolkii qaswatu tabuk loo sii socday weeyaan faqaala lii markaasu wuxuu yidhi amacaka ma biyo ma haysaa qultu nacam haabaan idhi fanazla can raaxilati ashiisiibu ka degayo famashaa waa socday xataa tawaaraa ilaa uu iga limbay fii sawaadi leyli habeenka mugdigiisii sidaasuuna caadadiisa ahay kolkuu kor tagaayo ma fadhiisan jirin ilaa uu dadka ka lido uma jaaءa waa yimid oo kolkuu soo gutay fa afraqtu calayhi min alidaawa weysadii baan uga shubay idaawa weel yar oo qadarka lagu weyse qaata muxuu ahaa la-eg oo jildiga baa idaawo la dhihi jiray wuu marka waa u weysaysanayo waa ugu shushubaayey ya ya weyso weyso biyaha lagu shubto wey fajacala faqasla wajhu wejigiisu dhaqay marka qofka in loo khidmeeyo oo kolkuu isa qaadanayo iyo loogu shushubay iyo dhibaato ma ayla nebiga sal lay slam dhowr munaasabadoodba way dhacday in loogu shushubay muqadad bin shucba ugu shushubayey waxaa ugu shushubay muxuu ahaayey غayrkii sida usamat bnu zayd iyo mxaa rubayc bint mucawid iyo غayr waa ugu shushubay nebiga sal اlه alay slam wa عalayhi jubat min suuf wuxuuna xidhnaa jubbad suuf ah buu xidhnaa jubbad suuf oo shaam lagu sameeyey oo gacmaheedu cidhiiri yihiin ayuu xidhnaa falam yastaطic ma aanu karin an yukrija diraacayhi minha inuu suxulladiisa markuu gacmaha dhaqayo ka soo bixiyo sidan halkan uga soo bixiyo ma aanu karayninoo way nab bay ku ahayd xataa akhrajahaa ilaa u ka bixiyey min asfali ljubba jubbada xaggeed hoose intuuka agtii dib u celiyey xaggankeeda ka soo bixiyey oo iyadana darbaha ka kala dhintay ilan dharbaa u hooseeyey fagasala diraacayhi suxulladiisu dhaqay wamasaxa biraasihi madaxiisu masaxay uma ahwaytu waan foorarsaday lianzica kufayhi inaan ka bixiyo labada kuf aan ka bixiyo lugaha u dhaqo faqaala markaasuu yihi dachumaa fainii adkaltuhumaa طaahiratayn iska dhaaf iyagoo طaahira baan geliyey wamasaxa calayhimaa wuuna masaxay mutafaq calayhi marka shuruudda waxaa ka mid ah masxa alkufayn in طahaaro lagu gashado yaa ka mid ah muddadii iyona waa ki noo soo sheegay xadiidkii muxuu ahaaye nawas ibn samcaan radi allahu canhu ee fii awali kitaab awal kitaab inoogu soo hormaray waa kaan kusoo ah, aragnay wa fii riwaayati wacalayhi jubbatun shaamiyatun dayiqat lkumayn waxa uu qabay nebigu sal lla alay slam jubbad shaam lagu sameeyey oo gacmaheedu ay cidhiidhi yihiin wa fii riwaayatin ana hadihi alqisa kaanat fii gaswati tabuuk marka waxa weeye nebigu sala allahu alayh waali wasalam dharka bilaad gaalaad lagu sameeyey ilan sham kolkaasu ahayd beled gaalaad bay ahayde waa xidhan jiray waxbana waswaasna isma gelin jirinoo kolkii lasoo iibiyo iyadoo cusub hala dhaqo oo ma dhahaynina sidaa lagu soo iibiya buu isaga xidhan jiray isagii asxaabtiisaba iyagoo xataa marka beryihii ee ay ahayd shaaica ay ahayd in lagu rinji biyahan lagu rinjiyeynayo rinjigankada lagu midabeynayo dharkankada in kaadi lagu qooyo saasaa marka muxuu ahay la sheeg sheegi jiray laakiin waxaasoo dhan looma abayeeli jirin oo iska xidhan jireen muxuu ahaa cuntada laga keenana way iska cuni jireen jubnaha iyo waxyaalahaasi looga keenayo waa cuni jiray rasuulku sal ly slam baabu istixbaabi اlqamiis can umi salamata radi allahu canha qaalat kaana axaba اhiyaabi ilى rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam alqamiis wuxuu ahaa nebigu sal sl dharka kuu ugu jecel yahay khamiis buu ahaan jiray anasna wuxuu dhihi doonaa wuxuu ugu jeclaa rasuulku sala allau alيyه wali wasalam wuxuu xidho xibar ugu jeclaa yani dhar macawiso ahoo yamani lagu samayn jiray buu ugu jeclaa labadaa nooc buu marka ugu jeclaa mid walba axbiyada ayay soo gelaysaa marka haddii aan ku aan u geyno xadiidkii hadda ka hor aan soo maray ee caddaanka ammaanaya caddaanka xidha lahaa wuxuu noqonayaa dhar la xidho inay ugu wanaagsan tahay qofka muslimka dhar uu xidho qamiis cad rawaahu abu daawuud oo tirmidiy wa qaala xadiiثun xasan xadiidkanu xasan weeyaan ayuu dhahay alimaam الtirmidi radi allahu taعaalى canhu arضaa xadiidka waxaa kaloo wariyey abu daawuud baa isaguna wariyey waana xadiidku صaxiix weeyaan oo sheikh اlalbani ayaa صaxiix ka dhigay xadiidka fi صaxiix اjaamiع الصغيr wاlxaakim الnaysaburi isaguna xadiidka waa wariyey xadidka waa صaxiix baabu صifati طuuli اlqamiisi wاlkumi wاlizaar qamiiska dherarkiisa iyo gacmihiisa inta ay dherarkiisa hoose iyo gacmihiisa dherarkooda inta ay gaarayaan iyo hoosguntiga dherarkiisa meesha la geynayo iyo cimaamada darafteeda halka la keenayo iyo wataxriimu isbaari shay-in min dalik wax intaa ka mid a in dhulka lagu jiido calى sabiili اkhuyala xarago iyo kibir daraaddeed wa karaahiyatu min gayri khuyala haddayna kibri iska yeelyeel aan ahayn kolay ku tahay inay xun yihiin wa can asmaaءa binti yaziida alansaariya radia allahu canha asmaa binti sakanna waa la yidhaha asmaa binti shakanna waa la yidhaha radia allahu canha qaalat kaana kumu qamiisa rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka alla qamiiskiisa gacantiisu waxay ahayd ila rusqi cumaan cunta cumaan cuntay gaadhisay rawaahu abu daawuud watirmidi waqaala xadiiثun xasan xadiidku xasan weeye ayuu leeyahay alimaam الtirmidi radia allahu tacaala canhu وarضaah wuxuuna leeyahay iratan la yidhaaho sheekh cabdilcaziz rabax baa isaguna wuxuu leeyahay rawahu tirmidiy rawahu abu dawuud watirmidiy wahuwa xasan xasan weeyaan buu leeyahy sheekhu lalbani sufeto daciif buu ka dhigayaayo waa kaan hadda ka horna soo maray oo sababka ku daciifinayana waxaa weeyaan ninka ka wariyay asmaa binti yaziid oo amawlaheedii shahr ibn xawshab ninkaas sababkiisa ayuu xadiidka ku daciifinaya ninkaasoo sayulxibri ahaa marka laakiin waa kaan hadda ka horna soo sheegnay xadiidku inuu shawaahid leeyahay oo hanaad ibn sari uu kitaabka zuhdi ku wariyey ninka ahaa naadi sariy kitaabkiisa taxabeejiye oo maxamed abuleyt la yidhaahna riwaayadaas uu sheegay oo marka uu xasan ka dhigay wa can ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya sal lay slam qaal man jara hawbahu khuyalaa lam yandur illahu ilayhi ywma alqiyaama qofkii maradiisa dhulka ku jiida kibir iyo xarago ugu jiida alla maalinta qiyaamaha ma fiiriyo faqaala abu bakrin radi allahu canhu abu bakr baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina izaari ystarkii hoos guntigaygu hoos buu iga dhacaayo kolkuu iga dabow hoos buu iga dhacaa nin dhuuban oo muxuu aha miska yaryar oo caataab ahaa radia allahu canhu maradaa marka hoos uga dhici jirtay ilaa an atacaahadahu inaan ka warhayo oon hadda ka uhinjiyo mooyaane faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam innaka lasta miman yafcaluhu khuyalaa adigu ka mid dadka kibir iyo xaraga sidaa u yeela marka adigu kuma jirto qoryalaaba horta horaba nebigu yiri sala allahu alayh wali wasalam rawahu tirmidiyu rawaahu albukaariyu warawaa muslimu bacdah muslimna qaarkii buu wariyey waanu imaan doonaa xadiidka oo raqam ibnu miya wa waaxid ayuu ku imaan doonaa marka abu bakrin asidiiq radiallahu canhu u cudur daaraya rasuulka alla sala allahu alayh wali wasalam cudur sidaa ku cudur daartay uu ka aqbalayo waxa weeye kolka hore u xidhanayo sidii wuxuu xidhan jiray sharciga ahayd buu xidhanayo laakiin kolkii maxaa khilqadiisa sidaa iska ahaydoo hoos buu uga dhacaya ilaa korba inuu hoo kor usoo qabta mooyaane marka kor usoo qabka hadba kor usoo qabanaysaa yaa waxaa tusinaysa suu dadaalayay laakiin marka dadka kolka horaba ee dharka ku fasilanaya kolkii ay tolanayaan ama kolkay iibsanayaanba ka fiirinayo oo isku dayayo oo haddii uu kubku muuqdo iyo dhahaya muxuuha ah, kan waa gaaban yahay iyo dayiq iyo waxyaalaha dhahaya ee goorta dambana kolkii la wacdiyey lagu waaniyay arrintan kada dhahaya anugu uma xidhanayo qoyalaa uma xidhanayo ee mxu waxaan u xidhanayaa safri daraaddi baan u xidhanayaa kuwa sidaas ku dacwoodaba ka mid ah laakiin kolkaas kuwaas waxaa la weydiinaya muxuu ka adfurayaa cawra ma ahayn cawra ma ahayn muxuu ka adfurayaa marka waxaa la foolxun oo cawro oo kale ay u malaynayaan kufki inuu qaawanaado marka khuyalaha kaa ka badani muxuu yahay xadiidkan marka can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul lah sal l slm qaala laa yandur allahu ilaa ywma alqiyaama ilaa man jara hawbahu baطra baطran iyo khuyalaadina isku mid weeyaan kibirka iyo xataa jididiisa baطr layidha qooqa mutafaqun calayhi waanu soo hormara wuxuu kusoo hormaray raqam sitmiya wa sita cashar وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزاar ففي الناar wixii labada aanqow ka hooseeyey hoos guntigiihi naarku gelaya marka naarta marada keligeed ma gelaysa ma saaxiibkeedii bay gelaysaa iyadiina lagu cadaabaya waxa weeyaan rawaه البخاaري وعن أbي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم saddex alla maalinta qiyaamaha ma feeriyo oo uma dembi dhaafo oo cadaab xanuun kulilla way leeyihiin faqara'aha rasuulu llahi sal ly slm rasuulka alla aqriyey alaaa mara halaaa miraari saddex goor buu hadalka ku celceliyey rasuulka alla sala allau alيyه wala slam qaala abu dar abu dari baa wuxuu yidhi qaabuu wakasiruu man hum ya rasuula allah waa hoogeenoo waa khasaareene waa kuwe kuwaas ya rasuula allah qaala almusbilu wاlmanaanu munfiqu silcatahu bilxalif اlkaadib waa ka muxuu ahaye Ah, qofka mana sheegadka badan qofka mana sheegadka badan wax alla wuxuu bixiyaba sheeg sheega iyo kan marada muxuu dhulka gaarsiiya dhulka ku jiida iyo ka ku iibgeliya badeecadiisa dhaar beena wallahi inay kan tahay wallahi inay ka joogto wallahi waa asli waxaas alla ah, wuxuu iibsanaya oo baba alla badeecad ka dhigta rawaahu muslim kadu waa imaan doonaayo wuxuu ku imaan doonaa raqam alf wa khumsumiya wa amaaniya wa amaaniin lambarkaasuu ku imaan doonaa ayb qowlu fii riwaayati lahu almusbilu izaarahu izaarahudaas uu sii sheegay riwaayadii horese musbil keliya ayuu iska yidhi macnuhuna marka waxaa weeyaan waa la fahmayaa waka waxa la isbaalinaya izaarka keliya maahe marada oo dhan baba ba isbaalku uu soo gelaya ayb wa can ibni cumara radi allahu canhuma an nabiy sal l qaal alsbaalu fi lizaari wاlqamiisi wاlcimaama isbaalku wuxuu galaa hoos guntiga iyo qamiiska iyo cimaamada cimaamad dheer oo dhulka jiitamaysa sida sida tan eh, afghaanistaaniyiinta iyo midda xidhaan aad bay u dheer tahay golka qaarkood eh, dabarkay soo dhaafaysa marka taasoo kale oo marka haddii dhulka la gaarsiiyo waa isbaal iyaga nafteedu man jara shay-an minhaa qofkii dhulka ku jiida wax intaa kamid a ah waxaas laxida ka mid ah, lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama rawaahu abu daawuuda wالnasaa-iyu biisnaadin صaxiix isnaadin صaxiix buu yidhi sheekh الnawowi raximah اllahu taعala wahuwa kama qaal xadiidku صaxiix weeyaan oo صaxaxu اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيir وعan abi jurayin jaabir bni sulaym alhujaymiyi radي allahu taعaalى canhu وarضاه qaala ra'aytu rajula nin baan arkay yasduru الnaasu can ra'yihi dadku ra'yigiisa ay ka fulayaan oo Eh, laa yaqulu shay-an wax aanu dhahaynin ilaa sadru canhu way ku kaabsamayaan ay ku qancayaan qultu markaas waan man hada